alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariy raximah اllahu tacala raxmat waasica waana dersigeennii afar iyo soddonaad qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdullahi bnu cabdilwahaab qala xadaana khalid bn اlxaaris qala xadaana cabdiraxmaan almascuudiyu waa cabdiraxmaan ibnu cabdilaahi ibni cutba ibnu cabdillaahi bni mascuud awogii baa loo nisbeeyey almascuudi waa iqatun ikhtalada can calqama ibni marsad can abi rabiic abi rabiic waxa weeye waa sinaan ibnu abi rabiic almadani waa saalixu اlxadiid can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala kaana min ducaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam allahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu ducada nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa ka mid ahayd allaahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf maa qadamtu wixii aan horo marsaday wamaa akhartu wixii aan dib dhigtay oo yacnii sayi-aad iyo ceeba wamaa asrartu wixii aan siraystay wamaa aclantu wixii aan bandhigtay wamaa shayna anta adigu aclamu bihi aada igu ogtahay minii xaggayga innaka adigu anta almuqadimu waalmu'ahir adigu waxaa tahay ruuxa qofka horumariya oo cibaadada iyo daacada waafajiya ruuxa inuu dib dhaco oo asbaabtii cibaadada iyo alle subxaana wa ku xidhnaantihii uu ku xidhnaanayay inuu ka daaho sabab ugu noqdaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane maxaa yeelay ruuxu karaamo adduun iyo mid aakhiro inuu yeesho intuba waxay ku xidhan tahay biyad illaahi bay ku jirta qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu almulka miman tashaa watucisu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayru inaka calaa kulli shayin qadiir haddii xagga karaamada iyo sharafta la eegana ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ruuxu ilaahay uu ihaaneeyo uu dulleeyo ruux karaamo iyo sharaf siinayaa ma jiro xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya raqamka kun iyo lixdan iyo sagaal imaamu muslimna yani fii salaati masaajid ayuu ku warinayaa yani raqamka boqol sagaashan iyo sagaal abu daa'uudna fii sunanihi kun shan boqol iyo saddex qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadana cmr bn marsuuq qala ahbarana shucba bn اlxajaaj can abi isxaaq camr bn cabdilaahi alhamadani asabiici can abiaxwas abilaxwas waa mundir ibnu malik can cabdilaahi bni mascuudin qaala wuxuu yihi kaana nebiyu sal allahu aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa yadcuu mid ku ducaysta allahuma inii as'aluka alhudaa walcafaafa walqinaa allaahuma allahyow innii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuun baan ku weydiisanayaa iyo toosnaan iyo in ilaahay xaqa iyo waafajiyo waalcafaafa dhowrsoonni baan ku weydiisanayaa wixii xalaalahee aada igu irsaaqday ee igu dheefisayna aan ku kaaftoomo xaaraantiina aan ka dhowrsoonaadoo iska ilaaliyo walqinaa hodontooyaan ku weydiisanayaa yacnii naftaydu inay xaaraanta ay ka qanacdo hodantooyaduna waxa weeye wixii ilaahay uu kuugu deeqay inaad ku qanacdo waata nabigeenu leeyahay laysa alqina can kasrati alcarad hodantooyadu maaha xoolo badan oo ruuxu u helo walaakina alghinaa hina nafsii laakiin hodantooyadu waxa weeye wixii ilaahay kuu hiibeeyey kuugu deeqay looxulmaxfuudka uu kuugu qoray inaad qanaaco ku qaadato ama ha kuu yaraado ama ha kuu badnaado waqaala asxaabuna asxaabtayadii waxay yidhaahdeen can camar camar waxay ka wariyeen watuqa kelmadaasay ku dareen laakiin anugu saddexdaa kelmadood baan xifdiyey bal fii saxiixi muslim waxaa ku sugan afarta kelmadood oo wada socda allahuma innii as'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walqina yacni afartaa kelmadood oo wada socda xadiiskuna asluhu fii saxiixi muslim tirmidi baa fii jaamicihii ku warinaya ibnu maaja fii sunanihi raqamka ah yani waana xadiis saxiixa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa bayaan waa bayaan ibni camar alcaabid aljaliil qaala xadaanaa yaziid yani yasiid ibni haaruun qaala xadaanaa aljurayriyu jurayri waa saciid ibnu iyaas aljurayri can sumamata ibnu xasan sumama ibnu xasan isaguna waxa weeye waa mukhadram yacnii wafada calaa cumar walahu hamsun waalaauuna sana cumar buu wafdi ahaan ugu yimi isagoo shan iyo soddon sano jira <clears throat> qaale wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay shaykhan shaykh baan maqlay nin odayaan maqlo yunaadii dhawaaqaya biaclaa sawtihi sawtkiisa yacnii midka ugu sareeya ku dhawaaqaya cod dheer buu ku dhawaaqaya wuxuu leeyahay allaahuma inii acuudu bika min ashari laa yukhaaliduhu shay allaahuma allahyow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min ashari sharka xaggiisaan kaa magangelayaa sharkaasoo laa yukhaaliduhu shay shayna aanu dheehayn sharka aan shay dheehayn muxuu yahay macnaha waa shar barxla yacnii waxaa jira shar khayr u eg ama fiha daknun wuxuun khayrihi yani marka uu ku dhex jiro laakiin sharku uu badan yahay wuxuu leeyahay marka waxaan kaa magangelayaa min ashari sharka xaggiisa laa yukhaaliduhu aanu dheehin shayun shayna aanu dheehin qultu waxaan idhi buu man haada shaykhu war odaygani waa kuma qaaluu waxay yidhaahdeen qiila waxaa la yidhi abudardaa saxaabigii abudardaa la odhan jiray weeye saxiixu lisnaad adab lmufradka yani raqamka qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadana cabdullaahi bnu muxamed qaala xadana abu caamir cabdilmalik ibnu caamir alcaqadi abu caamir alcaqadi qaala xadana israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq can majza'a majza'a ibnu zahir assulami ayaa la yidhaha can cabdilaahi bni abi wfa saxaabiga waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nebiya sala allahu caleyh wasalam nebigu kaana waxaa yaquulu ku yidhaahdaa allaahuma dahirnii bisalji walbardi walmaai albaarid allaahuma allahyow dahirnii inadiifi dunuubta ilaahu iga daahiri oo iga nadiifi bisalji baraf igaga daahiri iyo walbardi qabow iyo walmaai albaaridi iyo biyo qabow igaga daahiri kamaa yudaharu sida loo daahiriyo loo nadiifiyo asawbu danisu marada wasaqdaa sida loo daahiriyo looga nadiifiyo min alwasaqi wasaqda sida looga nadiifiyo allahuma rabbana laka alxamdu mila asamaa'i wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdu allahuma allahyow laka alxamdu mahad iyo ammaan baad leedahay mil asamaa'i samada muggeed oo ammaanaad leedahay wa mil alardi arlada muggeed riwaaya kale waxay wa mila maa baynahumaa arlada samada iyo arlada inta u dhaxaysa muggood oo mahadaad leedahay wa mila maa shita iyo wa mila maa shay yacnii muggii oo shita aad doontay oo min shayin shay ah bacdu intaa ka gadaal samaawaadka iyo arlada nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ilaahay weydiisanayaa dunuubta inuu ilaahay ka nadiifiyo waa tarbiyo innaga laynagu tarbiyaynayo ilaahay nebigaa dunuubtiisii hore iyo kuwiisii dambeba waa dhaafa inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar haddii nebi maxamedoo khalqiga ilaahay ugu yaqaana innii la akhshaakum lilaah wa atqaakum lahu uu leeyahay ilaahayow dunuubtayda iga nadiifi annagu xaggee joognaa marka kullu bani aadam khadaa wa khayru lkhadaa'iina tawaabuun watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun qof walba inuu muraajaco naftiisa uu ku sameeyo habeenkii uu xisaabtamo dib naftiisa ugu noqdaa la doonaya xadiidka nasaa-i baa fii sunanihi ku warinaya imaamu axmed fii musnadihi mujaladka afraad bayhaqi fi sunan sheikh naasir wuxuu ku saxiix sunan nasaai iyo adab lmufradka ayuu ku saxiix qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana camr bn marsuuq shaykhu اlbukhaari iqa qaala ahbarana shucbat bn xajaaj alcataki abulbistaan qaala xadaana haabit bnu aslm albunani tilmiida anas bni malik can anas bni malikin ana nabiya sal اllah alيh waslm kaana wuxuu ahaa yuksiru kii badiya inuu ku an yadcuwa bihada ducaa ducadan inuu ku ducaysanayo allahuma allah yow aatinaa fi dunya adduunyada nasii xasanatan wanaag ilaahu nagu sii wa fi laakhirati aakhirana waxaad nagu siisaa xasanatan wanaag nagu sii waqinaa cadaaba annaari cadaabka naarta ilaahu naga dhowro naga badbaadi imaamu muslim baa fii saxiixi kitaabu dikri waadducaai waltowbati walistiqfaar raqamka lixiyo labaatanaad buu ku warinaya ibnu xibbaanna fii saxiixi mujaladka saddexaad abu yacla fii musnadihim mujaladka yani raqamka soddon iyo koowaad ducadaa nebigu aad buu ugu celcelin jiray anas ibnu maaligna waataynu soo marnay in basra magaalada la yidhaha ay dad uga yimaadeen oo yidhaahdeen noo ducee labadii jeerba inuu ducadan ku duceeyey waana indilaaqan min qowli illaahi jalla wacalaa hadalka ilaahay baa laga dhimbiil qaadanayaayo khalqiga markii ilaahay qaybiyey wuxuu u qaybiyey laba qaybood fa min annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya wma lahu fi اlaakhirati min khalaaq dadka waxaa ka mid ah ruux odhanaya ilaahay adduunyada uun weydiisanaya waa kuwe waa gaalada yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum haafiluun wa minhum man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annar waa muminiintii waa kelimaad marka waxaa la yidhaahdaa jawaamicu اlkelim waa kelimaad kooban oo macno badan xambaarsan qaala shucbatu wuxuu yidhi fadakartuhu liqataada qataadaan u sheegay xadiiska faqaala wuxuu yidhi kaana anasun anas wuxuu a yadcuu bihi mid ku ducaysta walam yarfacuhu maanu rafcin xadiiska yani markaa isagoo mowquufa oo min kalaami anas ibnu maaliga ayuu tilmaamay bal qataada ibnu dicaama asaduusi laftiisa ayaa warinayay xadiisku isagoo marfuuca fa subxaana man laa yansaa laakiin ruux kastoo caalimihi waxbuu hilmaamaa waxna waa ku gefa faqa kuli dii cilmin caliim baa ilah leeya subxana wa tacaala qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamaad yacni ibni salma abu salma can isxaaq ibni cabdillaahi bni abi dalxa anas ibni maalik baa adeer u ah can saciid ibni yasaar can abi hurayrata kaana nabiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa suubanuhu yaquulu ku yidhaahdaa allahuma innii acuudu bika min alfaqri ilaahu faqri baan kaa magangelaya waxyaabaha ugu badan ee nebigu ilaahay subxaana watacaala uu ka magangeli jiray waxaa ugu badnaa faqriga haddii gaalnimo lagu darana waa laba jibaar soo maa allahuma innii nacuudu bika min alkufri waalfaqr ilah waxaan kaa magangelaynaa gaalnimo iyo gaajo marka yani waxaad arkaysaa marka yani kuwo gaalnimo iyo gaajo isku darsadayoo gaaladan waxaysatana aan ahayn iimaankiina ilaahay qalbigooda uu ka qadiyey ayaa dareemaysa waalqilati yaraansho ayaan kaa magangelaya iyo wadillati dulli baan kaa magangelayaa yani xaqirid iyo hoosayn bini aadamka indhahooda wax ku hooseeya inaan noqdo waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa an adlima inaan dulmiyo ruux inaan dulmiyaan kaa magangeli aw udlama ama lay dulmiyo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh cid dulmiyi maayo ilaahay subxaana wa tacaala cadaaladda iyo garsoorka khalqiga uuu samaynayo cidda uu fariinta ugu soo dhiibay waa nebi maxamed laakiin annagaana lagu tarbiyaynayaa ruuxa muslimka nebi maxamed rumaysani inuu dulmiga iska ilaaliyo ilahayna xadiis alqudsi wuxuu ku leeya yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu abu dawuud baa fii sunanihi ku warinaya imaam axmed fii musnadihi mujaladka labaad xaakim fi lmustadrak mujaladka koowaad sheekh naasir masaadirtiisa wuxuu ku saxiix yeelay mishkaat lmasaabiix litabriisi raqamka qaala imaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed bn abi bakr waa muxamed ibnu caliyi ibnu cadaa ibnu abi bakr waa nin iq ah qaala xadaanaa muctamir ibnu sulaymaan can leys bni abi sulaymin leys markuu dabaqadan dhaco waa leys bni abi sulaym waa nin daciifa ah. yanii ikhtilaad baa ku dhacay ruuxa muxadiska ikhtilaadku uu ku dhace isbaranbarana yani dhaqanka muxadisiintu ay ula dhaqmaan waxa weye xadiiskiisa waxay u qaybiyaan qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad can haabit bni cajlaani can abi cabdiraxmaan alxubali abi cabdiraxmaan waa qaasim ibnu cabdiraxmaan ashaami cafwan qaasim ibnu cabdiraxmaan ashaami abi cabdiraxmaan alxubali mah can abi umaamata albaahiliyi waa suday bni cajlaan qaala wuxuu ihi kunnaa waxaanu ahaynay cinda nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga agtiisaanu joog majaalistii iyo golayaashii nebi maxamed ummadda khayrka uu ku faray fadacaa biducaa'in kasiirin duco fara badan buu ku ducaystay oo la naxfaduhu aanan xifdiyin duco aanan xifdiyin ku ducaystay nebiga fa qulnaa waxaanu nidhi dacowta waxaad ku ducaysatoo ilaahay ku bariday biducaa'in duco laa naxfaduhu aanan xifdiyin baad ilaahay ku bariday qaala wuxuu yidhi sa unabi'ukum waxaan idinka warrami doonaa bishayin shay oo yajmacu daalika arrinkaa idiin kulmiyo idiin ururiya kullahu dhammaantiin lakum idinka ducooyinkaygii faraha badnaa waad qaban weydeen waad xifdihi kari weydeen soo maa waxaan idin siinayaa daabid jaamica yani ayaan idin siinaya oo maanica oo kooban baan idin siinaya allahuma inii allahuma allahw inaa anagu nas'aluka waxaanu ku weydiisanaynaa mima sa'alaka nebiyuka muxamed sala allah caleh wasalam warka waxaad ku soo koobtaan ilaahayow wixii nebi moxamed ku weydiistay ayaanu ku weydiisanaynaa dee nebi khayr iyo daaco iyo janno iyo raalli ahaansho iyo in fitno laga badbaado intaba ilaahay wuu ka baryay subxaana wa tacaala ayb wanastaciiduka waxaanu kaa magangelaynaa mima stacaadaka minhu nabiyuka muxamed sala allah aleh wasalam wixii nebi moxamed uu kaa magan galay ilaahayow annaguna waan kaa magan gelaynaa allaahuma anta almustacaan allow midka la kaalmaysto ee khalqigu ilbiriqsi noloshooda kamida aanay ka deeqtoomin ayaa tahay wa calayka dushaada albalaaqu gaadhitaankuna u ahaaday walaa xawla xeeladi ma jirto iyo walaa quwata quwadii ila billaahi alle subxaana wa tacaala quwadiisa iyo xeeladiisa mayo ow kamaa qaal xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jira ciladuna waxa weeye waa leys ibna abi sulaym baa ku jira tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya silsilat alaxaadiis aldaciifa ayuu sheekh naasir ku daciif yeelay laakiin riwaayo ah allahuma inii as'aluka mima sa'alaka bihi muxamadu sal allah aleh wasalam wanacuudu bika mima stacaadaka bihi nebiyuka sal allah aleh wasalam muxamed yani way sugan tahay waytaynu hor soo mar laakiin sanadkana daciifa amaa dhanka macnaha waa sugan yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya ibnu bukayr yaxya ibnu cabdilaahi ibnu bukayr qaala xadaanaa leys ibnu sacad labada leys midna meeshuu dhaco waa inaad aragtaa midna waa shaykhu shaykh midna waa ka sii koreeya leys ibnu sacad alfahmi can yasiid yasiid ibn اlhaad waa yasiid ibn usama yani ibn اlhaad can camr bni shucaybi can abiihi shucayb ibni muxamed can jaddihi waa cabdullaahi bni camr ibni caas qaale wuxuu yidhi samictu nabiya sal alla aleh wasalam yaquul nebi maxamed baan maqlay isagoo leh allaahuma innii acuudu bika min fitnati almasiixi dajaal alla waxaan kaa magangelayaa fitnada ninka dhulkoo dhan maraya ee beenta badan addajaal waxaa laga keenay min addajal masiixuna waxa weeye waa masxiga iyo maritaanka yani marka dhulka uu maray wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa allow min fitnati naari fitnada naartaan kaa magangelayaa xadiiska abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya tirmidina fii jaamicihi iyo shiikhuu taxsiiniyey waa xadiis xasana saxiixu ladabi lmufrad raqamka riwaaya tiro badan oo macnaha ku saabsanna waynu soo mar qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu yunas axmed ibn cabdilaahi bn yunas waa iqa shaykhu lbukhaari qaala xadaanaa abubakr ibnu cayaash abubakr ibnu cayaash waa nin saduuq ah imaamu muslim wuxuu wax kaga wariyaa fii muqadimatihi buu kaga wariya can nusayr bni abilashcas abulwaliid iqa can acdaa ibni saa'ib yani saduuqun ikhtalada can saciid ibni jubayrin qaala wuxuu yihi kaana bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahdaa allaahuma qanicnii bimaa rasaqtanii allaahuma qanicnii ilaahayow igu qanci midkii qanaaco ku qaata iga dhig bima rasaqtanii waxaad igu irsaaqday oo igu dheefisay wabaarik liya fiihi ilaahayow ii barakee wakhluf ilaahayow khaliif iiga noqo calaya dushayda kulla qaa'ibatin shay kastoo iga maqan bikhayrin khayr ilaahw wakiili igaga noqo xoolihii iga lumay dadkii iga maqanaa qof kasta oo eheladayda iyo baadida iga maqan oo dhan ilaahu wakiil adaa iga ah adaan ku magangeliyey yani markaa ee khayr wakiil igaga noqo ayb ibn abi shayba ayaa fi lmusanaf ku warinaya mujaladka saddexaad afar boqol afartan iyo saddex ibn qusayme fii saxiixi mujaladka afraad laba boqol iyo sideed iyo toban xaakim fi lmustadrak mujaladka koowaad lix boqol iyo sagaashan sidoo kale marka xadiisku waa daciif adab lmufrad ayuu wuxuu leeyahy daciifun mowquuf yani waruwiya marfuucan qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa cabdulwaris ibnu saciid can cabdilcasiis ibnu suhayb can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana akharu ducaa'i nabiyi sal اllau aleh wasalam nebi maxamed ducadiisa ugu badani waxay ahayd allaahuma aatina fi dunya xasana wa fi اlaakhirati xasanata waqinaa cadaab الnar xadiiska aynu soo marinay bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya ana iyo abu dawud iyo keyrkood qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa xasan ibnu rabiic abu caliyi yani alkuufi waa iqa qaala xadaanaa abulaxwas abulaxwas waa salaam ibnu sulaymin can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash can abi sufyaan dalxa ibnu naafic wayasiid yani yasiid ibnu aban araqaashi waa daciif ninkani yaziid بن abaan alrakaashi daciif laakiin kan oo kale laguma daciifiyo xadiiska laguma daciifiyo sababta loogu daciifin waaye maqruun baa la yidhaahdaayo nin siqa ah oo xifdi badan haddii nin daciifa lagu ladho muctamadka cidda la ictimaadaya waa ayo waxaa la ictimaadayaa abi sufyaan oo ah dalxa ibnu naafic oo nin siqa ah can anas bni maalikin qaal wuxuu yihi kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa yukiru kii badiya an yaquula inuu leeyahay allaahuma yaa muqaliba alquluub ilaaha quluubta gedgediyow sabita qalbii qalbigayga waxaad ku sugtaa calaa diinika diintaada ku sug weliba umusalama weydiiso waxay tidhi ducooyinka aad ku ducaysato maxaa ka badan inaad ka baqayso qalbigaaga in la gedgediyo nabigu wuxuu ihi yani ina quluuba bani aadam min bayni isbicayni min asaabici araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa laba faroodoo allaha raxmaankaa farihiisa ka mid ah quluubta bini aadamku ay ku dhex jiraan ilaahayna siduu doono u gediyaa fii riwaaya idaa shaaa aqaamahu wa shaaa zaaqahu hadduu doonana qalbiga ilaahay waa toosiyaayo xaqa iyo iimaanka iyo towfiiqdu waafajiyaa hadduu doonona ilaahay qalbigaa waa qalluuciyaa oo iimaanku ka qadiya saa darteed baa nebigu ku ducaysanaya allaahuma yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik kam meeqa wadaadda ahaan jiray oo khudbadaha masaajidda ka jeedin jiray oo alkhudab annaariya alxamaasiya yani jeedin jiray baa hadda waxaa weeye diin waxay aaminsan yihiin ba aan la ogeyn salaaddii maxay yani ka tegey qaar baa ilaahay ku ron yahay waxay yani firaq aan taariikhda haddii ilaahay kuro lagu garanay soomaalidaba ku biiray <clears throat> oo yani qur'aaniyiin iyo balaayo kale iyo haddii ilaahay kuro bal intay qur'aaniyiintii sii dhaafeemee waxay noqdeen mulxidiin sanaadiqa ah noqdeen tirmidi baa fii jaamic marka qofka mu'minka ah waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala allihii iimaankan ugu deeqay qalbigiisa iimaanka geliyey inuu iimaanka uu ku sugo inuu ilahay weydiistaa la doonaya tirmidi baa warinaya fii jaamicihi xaakim fi lmustadrak mujaladka waa sheekh naasir saxiixu sunan tirmidi buu ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa aadam ibnu iyaas alcasqalaani iqa qaala xadaanaa shucbata ibn xajaaj alcataki qaala xadaanaa rajul min aslam yuqaalu lahu majza'a nin qabiilada reer aslam ka mid oo majsa ah ibni saahir assulami la yidhaahdo ayaa noo warramay qaale wuxuu yidhi samictu cabdullaahi ibni abi awfa baan maqlay can nebiy sal alla aleh annahu kaana nebigu waxaa yadcuu mid ku ducaysta allaahuma laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacdu allow ammaan iyo mahad dhammaanteed baad leedahay ilaahay isagaa naftiisa ammaanay alxamdu lilaahi ansala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja carab kasta ilaahay waa ku ammaanan yahay dadka ugu qiimaha badan addoommadiisa ee martisoorka qiyaame marka uu siinayo waxa ugu badan yani marka ay samaynayaan waxa weeye ilaahay bay mahadinayaan camalkoodii ma sheegayaan waan soo soonnay waan soo salaadnay qur-aankaan aad u akhrisan jirnay habeenkii baanu salaatuleyl tukan jirnay xajkaanu gudanay waa cumraysan jirnay masaakiintaanu sadaqada gacanta u fidin jirnay warkaasoo dhan ma sheegaya alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadaana allah alxamdu lilaahi aladii adhama cana alxasan ina rabbana lagafuuru shakuur alxamdu lilaahi aladii awrasana alarda natabawa'u min aljannati xayu nashaa mahadin ilahay unbay wadaa samaawaadka iyo arlada mugoodoo mahad iyo ammaanaad leedahay iyo intaa ka gadaal wixii aad doonto oo ammaan ah, allaahuma dahirnii ilaahayu i nadiifi dunuubta iyo macaasida iga nadiifi bilbardi yacnii shay qabow igaga nadiifi iyo wasalji baraf iyo walmaai albaaridi biyo qabow ilaahu igaga nadiifi allaahuma dahirnii ilaahayu iga nadiifi min adunuubi dunuubta wanaqinii ilaahayu iga nadiifi kamaa yunaqa sawbu alabyadu marada cad sida looga nadiifiyo min addanasi wasaqda sida looga nadiifiyo marada cad waxaa nebigu ugu halqabsanaya maxaa loogu halqabsanaya wasakda ma qaristo soo maa ah, khamiis cad haddaad soo qaadato baryar ku gaadho wadaadkii kaa soo warbaxaaba saasuu kuu jafay soo ma waa lagu jafay laakiin khamiisyadan kale ee yani kuwan cagaarka iyo buluugay haddaad qaadato hadde waa uskaga qariyo intaad doontaad sidan kartaa soo maa intaad sidan kartaa ayb marka marada cad sida nadaafada yani wasakda aanay u qarsan karin sidaa ilaahay uu dunuubta iiga nadiifi oo iiga daahiri uu nabigu leeyahy salawatu ulahi wasalaamu caleyh imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya sidoo kale riwaayad la abu daawuud baa isagana fii sunanihi ku warinaya waana riwaayada abu daawuudna irwaa lqaliil fii takhriiji axaadiisi manaari sabiil buu ku saxiixiya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdilhafaari bnu daauud cabdilhafaar ibnu daa'uud yani waa nin haddii ilahay ku runya e, saduuqa yani waa raggii wulida biifriqiya e, aabbihii ayaa basra yani reer basra ahaa kadibna afrikadan meelahanu soo aaday meelahana marka lagu dhalay bay yidhaha waan kaana siqatan sabtan xasanu lxadiid nin siqa ah yani markaas sabtii u ah qaala wuxuu yidhi xadaanaa yacquub ibni yacquub ibnu cabdiraxmaan alqaari almadani nin ummadda qur-aanka baro qaariu ah can muusa ibnu cuqba saaxibu lmaqaasi siyarka iyo taariikhdii maalmihii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh ragga ugu yaqaana cilmiga siirada iyo taraajumtu ah can cabdulaahi ibni diinaar ataabiciy aljaliil can cabdilaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi kaana min ducaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ducadii nebi moxamed iyo allabargiisa waxaa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika <coughs> allo waxaan kaa magangelayaa min zawaali nicmatika nicmadaadu inay iga suusho nicmadaada suulitaankeedaan kaa magangelayaa wa taxawuli caafiyatika caafimaadkaaga iyo badbaadadaaduna inay iga wareegtaan kaa magangelayaa iyo wafuja'ati niqmatika argoosigaaga inuu igu soo kediyo yani masiibooyinka iyo dhibta xaggaaga ka imaanaysa inay igu soo kedisaan kaa magangelaya iyo wa jamiici sakadika cadhadaada dhammaanteed wax kastoo ku cadhogeliya ilaahay waan kaa magangelaya wuxuu nebigu ku bilaabay allahuma innii acuudu bika min zawaali nicmatika nicmadaadu inay iga suusho ayaan kaa magangelaya wax kastoo nicmo ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo khasnadaha ilaahay iyo khasaa'intiisay ka mid tahay asagaa markii hore kuu hibeeyey wuuna kaa suulin karaa wain min shayin ilaa cindana khasaa'inuh wamaa nunaziluhu ila biqadarin macluum hadday xoolo tahay hadday cilmi tahay haday jaah tahay haday sharaf tahay inay suulayo lagaa suulinayana maalka iyo nicmadaba ay suuli karto xadiis dabaraani fii mucjamihi uu ku warinay min xadiisi cabdilaahi ibni camar ayaa wuxuu leeyahay ina lilahi yakhusuhum binicam ilaahay waxaa u sugnaaday qoom uu nicmooyinka uu ku khaas yeelay oo u hibeeyey sababtuu ugu hibeeyey maxay tahay limanaafici alcibaadi addoommaha inay ku anfacaan nicmooyinkaas inay addoommaha ku anfacaan ayaa loogu hibeeyey wa yuqiruhum nicmadaasaa ilaahay ku sugaya oo u deynaya fii maa badaluuha inta nicmadii ay bixinayaan oo addoommadii gacanta ay u fidinayaan nebigu wuxuu yidhi faidaa manacuuhaa hadday nicmadii iyo deeqdii iyo dheeftii ilaahay siiye ay manciyaan nasacahaa minhum faxawalahaa ilaa kayrihim ilaahay baa ka siibaya <clears throat> nicmadiina wuxuu uga wareejinayaa cidaan iyaga ahayn buu uga wareejinayaa nicmadana ilaahay wuxuu uga wareejinayaa cidaan iyaga ahayn <clears throat> ninbaa shalay taajir ahaa maanta waa faqiir waa loo dawaraya mid baa shalay faqiir ahaa waa la soo qaaday maanta hanti iyo xooluu leeyahay marka nebigu wuxuu leeyahy fa idaa manacuuha nasacahaa minhum faxawalahaa ilaa kayrihim saxiixada ayaa xadiiska lagu saxiixiya imaamu muslim baa kitaabu dikri waducaa'i watowbati walistiqfaar buu ku warinaya raqamka soddon iyo labaad abu daa'uudna fii sunanihi buu ku warinaya kun saddex boqol sideetan iyo labo baabu ducaa'i cinda alkhaysi waalmadar roobka yani iyo daruurtu markay soo curato ruuxu inuu ducaysto xadaanaa khlaad ibnu yaxya abu muxamed iqa qaala xadaanaa sufyaan athawri can ilmiqdaami bni shurayx bni hani can abiihi shurayx ibni hani can caaisha radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llahi sal allau aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa dhaqanka nebi moxamed waxaa ka mid ahaa idaa ra'aa markuu naashian daruur curatay markuu arko yacnii naashian mid la amaamudayo curanaysa daruur curanaysa markuu arko fii ufuqin jiho oo min aafaaqi samaa'i jihooyinka samada uu ku arko ama bari ha ka timaado ama koonfur ha ka timaado ama galbeed ha ka timaadee ayb mise idinku waxaa odhan jirteen roob galbeed aaday ma soo noqdo miyay odhan jireen soomaalidu ilaahay geestuu doono ka keena waa facaalun lima yuriid laakiin caadaadka iyo dhaqanka qaaneen ee u barteen unbayuu ka hadlay fii ufuqin jiho oo min aafaaqi samaai jihooyinka samada kamida markuu daruur ku arko taraka camalahu shaqada uu qabanayuu ka tegayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wain kaana fii salaatin salaadba ha ku sugnaade xataa nebigu hadduu salaad ku jiro daruurtuna ay soo curato cirka ay soo curato samadu ay isqariso salaadii wuu soo gaabinaya uu ka baxay uma aqbala calayhi daruurtii buu qaabilayoo ku jeesanayay fain kashafahu allaahu haddii ilaahay uu faydo xamid allah ilaahay buu mahadinayay subxaana wa tacaala wain madarad hadday da'do daruurtiina qaala wuxuu odhanaya allaahuma sayiban naafican ilaahu mid shubmaya oo waxtar leh oo ummadda iyo bulshada waxtara ilaahu nooga dhig buu odhan jiray nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh waataynu soo marnay caaisha inay su-aal weydiisooo tiri maxaa kugu kaliifay dadku markay raxmadda iyo roobka arkaan way ku farxaan maxaad ugu farxi weyde wuxuu nebigu ma ogi inay tahay halaag qoom baa soo baxay oo beerahoodii u soo baxay waxay yidhahdeen haadaa caaridun yacni haadaa caaridun mumdiruna waa mid soo bambaxday oo na roobaynaysa markaasaa wuxuu yidhi bal huwa mastacjaltum riixun fiiha cadaabun aliim tudamiru kulla shay marka inay cadaabun tahay roobkani iyo inay iyo naxariis ilaahay noogu deeqay ay tahay anigu ma kala ogi buu leeyahy nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh nasaa-i baa fii sunani kubraa ku warinaya raqamka ah imaam axmedna fii musnadihi mujaladka lixaad waana xadiid saxiixa riwaayada yani saxiixaynkana waynu soo marray baabu ducaa'i bilmowti geeri in lagu ducaysto nusqooyinka qaarkood waxay qorayaan baabu ducaa'i cinda almowt marka waxaa ku haboon xadiiska marka macnihiisa la eego iyo musanifku siduu xadiiska u soo deliishaday baabu ducaa'i bilmowt geeri in lagu ducaysto yacni ma bannaan tahay mise ma bannaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad ibnu musarhad waa nin iqa ah imaam axmed baa aad u ammaani jira wuxuu odhan jiray musadadun kasmihi musadad waxaa la yidhahdaa waa kii la toosiyey marka musadad waa magiciisoo kale oo sida loo toosiyey baa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisana ilaahay u toosiyey ayib qaala wuxuu yidhi qaala yaxya yaxya ibnu saciid alqadaan baa wuxuu yidhi can ismaaciil an ismaaciil ayuu ka warinaya waa ismaaciil ibn abi khaalid ismaaciil ibn culaya ismaaciil ibnu ibraahim ibn miqsa maaha ismaaciil ibnu khaalid waa nin siqa xadaanii ibn abi <clears throat> xaasim qays bn abi xaasim waa ataabiciyu اljaliil laqya alcashara almubashariina biاljanna saxaabada tobankii jannada loogu bishaareeyey buu la kulma qaala wuxuu yidhi ataytu khabaaban khabaab ibna alarat oo raggii muhaajiriinta ahaa ka mid ahaa baan la kulmay buu yidhi walxaal qad igtawaa uu isgubay sabcan toddoba jeer uu isgubay khabaaboo jidhkiisa toddoba meelood ka gubay ayaan la kulmay buu qaal qaala wuxuu idhi lowlaa haddii lala yahay anna rasuula allaahi sala allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay nahaanaa inuu naga reebay an nadcuwa bilmowti geeri inaannu ku ducaysanno haddaan nebi maxamed noo diidin la dacowtu waan ku ducaysan lahaa taqadama xadiisku waa mukararoo wuxuu inoogu soo hormaray afar boqol iyo konton iyo afar inoogu soo hormaray geerida markaa in lagu ducaysto wuxuu nebigu noo jideeyey inuu ruuxu u yidhaahdo yacnii allahuma in kaanat alxayaatu khayran lii fatawafanii ilaahayow yacnii haday ofsigu uu ii khayr badan yahay i oofso ilaahayow hadday noloshu ii khayr badan tahayna ibaaqi yeelanuu yidhaahdo wakhtiyada laakiin fitantu ay jirtaee ruuxu uu ka baqo diintiisa iyo raasamaalkii ilaahay siiyey inuu la badbaadi waayo wakhtigaa geerida in lagu ducaysto waa bannaantahay bay yidhaahdeen xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa warinaya imaam axmed baabu dacwaati nabiyi sala allahu calayh wasalam wuxuu yahay ducooyinkii nebi maxamed uu ku ducaystay uu ku ducaysan jiray xadaanaa maxamed ibnu bashaar waa bundaar shaykhu ljamaca qaala xadaanaa cabdilmalik ibnu sabaax cabdilmalik ibnu sabaax asancaani waa nin iqah ah. qaala xadaanaa shucba ibnu xajaaj alcataki can abi isxaaq asabiici can ibni abi muusa abu muusa alashcari yani wiil uu dhalay waay yani abu muusa alashcari waa burda ibna abi muusa abi burda ibna abi muusa alashcari can abiihi abu muusa alashcari can الnabiyi salى اllahu alيh wasalam abi burda ibn abi muusa alashcari can abiihi abu muusa alashcari cabdillahi bni qays can الnabiyi sala اllahu alيh wasalam nebigu wuxuu ka wariyey anahu nebigu suubanuhu kaana waxaa yadcuu mid ku ducaysta bihaada ducaa'i ducadan uu ku ducaysan jiray rabbi kfir lii ilaahayow ii dambi dhaaf khadii'atii gefkayga iyo dunuubta aan kaa galay allow adaa garanaya ii dhaaf wa jahlii aqoondarro waxaan u sameeyeyna ilaahow ii dambi dhaaf wa israafii xadgudubkayga iyo wixii aan ku xadgudbayna ilaahow ii dambi dhaaf fii amri arrinkayga kullihii dhammaantii wamaa shayna ii dhaaf anta adigu aclamu bihi minii yacnii aclamu bihi mid igu ogaatay minii xaggayga wixii qarsoon ee anigu aanan ogeynay adigu aad og tahayna ilaahu ii dambidhaaf allaahuma qfir lii ilaahu ii dambidhaaf khada ii gefkayga kullahu dhammaantii wa camdii waxaan ulakaciyo kas u sameeyey iyo wajahlii aqoondarro waxaan u sameeyey iyo wahaslii dheeldheel waxaan u sameeyey wa kullu daalika cindii arrinkaa dhammaantii agtaydu ahaadayo afcaasha bini aadamku uu samaynayo waaba intaas allaahuma qfir lii ilaahu i dembi dhaaf maa qadamtu waxaan horumarsaday iyo wamaa akhartu waxaan dib dhigtay wamaa asrartu waxaan siraystay iyo wamaa aclantu waxaan yacni bandhigtay anta almuqadimu midka wax horumariyaa tahay wa anta almu'ahiru midka wax dibdhigaa tahay wa anta adiguna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun allaha awoodee karaa tahay marka waxaad awoodaa gefka iyo dunuubta iyo cisyaanka aan kaa galay inaad ii dhaaftaad awoodaa allah subxaana wa tacaala buhaari baa fii saxiixii ku warinaya xadiidkaa hore sagaal kun iyo soddon iyo shan imaam muslimna kitaabu dikri waadducaa raqamka toddobaatanaad ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujalladka saddexaad laba boqol soddon iyo toddoba qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa ibnu lmusanna waa maxamed ibnu lmusanna abu muusa albasri shaykhu ljamaca qala xadaana cubayd اllahi bn cabdilmajiid laysa bihi basu qala xadaana israa'iil bn yunus bn abi isxaaq asabici qala xadaana abu isxaaq asabici wa camr bn cabdillaahi alhamadani asabici can abi bakr bn abi muusa abi bakr bn abi muusa alashcari wa abi burda axsabuhu waxaan u malaynayaa can abi muusa alashcariy inay ka warinayaan can اnabiyi sala اllahu aleyh wasalam annahu nebigu sala allahu aleh wasalam kaana wuxua yadcuu mid ku ducaysta allaahuma kfir lii khadii'atii ilaahay ou gefkayga ii dhaaf wajahlii aqoon darro waxaan u sameeyeyna allow ii dhaaf wa israafii wixii xadgudubkaygana ii dhaaf wixii aan ku xadgudbay fii amri arrinkayga iyo taladayda wamaa shayna ii dhaaf anta adigu aclamu bihi aadigu yacnii aclamu bihi minii aada iigu og tahay xaggayga allaahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf haslii jeesjeeskayga wixii aan yani markaa ciyaar ciyaar aan u sameeyey wajiddii dhabnimo yacnii wixii aan u sameeyey wakhada ii gefkayga ilaahu i dhaaf iyo wacamdii ulakaciya kasiya maag wixii aan u sameeyey wa kullu daalika kaa dhammaantii cindii aniga agtaydu ahaada ruuxa bini aadamka afcaasha uu samaynaya iyo gefka ka dhacaya ama wuxuu u qasday bay noqonayaan ama waxaanu u qasdin bay noqonayaan ama shay ciyaar iyo dheeldheel ula jeeday oo markaa dembi ka ratib muu noqonaya nebigu wuxuu yidhi wa kullu dalika cindii arrinkaa dhammaantii agtaydu ahaa ibn abi shayba baa fi lmusanif ku warinaya mujaladka lixaad raqamka kontonaad dabaraanina fi lawsad mujaladka lixaad saddex boqol soddon iyo labo sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelay adab lmufradka lix boqol siddeetan iyo sagaal buu ku saxiix yeelay qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abu caasim waa daxaak ibnu maqled abu caasim الnabiil can xaywa ibni shurayxi qaala wuxuu yidhi xadaana cuqba waa cuqba ibnu muslim cuqba ibnu muslim atujaybi abu maxamed yanii nin qaadiya oo yani masjid اlcatiiq lilmasr markaa imaam ka abu ah samica abu cabdiraxmaan alxubali wuxuu ka maqlay can اsunaabixiyi cabdiraxmaan ibni cusayla asunaabixiy can mucaad bni jabalin qaala wuxuu yidhi akhada biyadii annabiyu sala allahu caleyh wasalam suubanuhu wuxuu qabtay nebigu gacantuu i qabtay faqaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow qultu waxaan yidhi labayka yacni ku ajiibay waa ijaaba bacda alijaaba warkaagii waan maqlo waan ku ajiibay qaala wuxuu yidhi nebigu innii anigu uxibuka waan ku jeclahay qultu waxaan yidhi wa ana wallaahi uxibuka ruux mu'minoo qalbigiisa iimaan ku jiro oo nebigiisa salawaatuullahi wasalaamu caleyh uu yidhi waan ku jeclahay waxa uu ku abaalgudaya waa inuu yidhaahdo wallahi anna waan ku jeclahay qaala wuxuu yidhi nebigu alaa ucallimuka miyaanan ku barayn maan ku baro kelimaatin kelmado oo taquuluha aad tidhaahdo fii duburi kulli salaatika salaadaada dhammaanteed gadaasheeda aad tidhaahdo qultu waxaan yidhi nacam ibar rasuulka ilaahay haaya ibar qaala wuxuu yihi qul waxaa tidhahdaa allaahuma acinnii calaa dikrik ilaahayow xuskaaga iigu kaalmee carabkayga iyo xubnahayga inaan kaa xuso iigu kaalmeeyo iwaafaji wa shukrika mahadnaqaaga inaan kuu mahadnaqo nicamta iyo waxaad iigu deeqday inaan kaaga abaalgudo oo kuu mahadnaqo mahaddaa in ilaahay subxaana wa tacaala inaad iwaafajiso iigu kaalme iyo wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaaggeeda inaad allow subxaana wa tacaala i waafajiso igu kaalme waa saddex kelmadood oo jawaamica oo lagu kulminayo hadal aad iyo aad u qiimo badan abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya kun shan boqol iyo labaiyo toban raqamka imaam axmedna fii musnadihi mujaladka shanaad laba boqol afartan iyo afar saxiixu abi daa'uud ayuu sheekhu uu ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa musadad ibnu musarhad wa khaliifa alcusfuri qaala xadaana bishr bnu mufadal qaala xadaana aljurayriyu waa saciid ibnu iyaas aljurayri can abilwardi yani abilwardi waa sumaama sumaama ibnu cawf ibn abilwardi can abi muxamed alxadrami can abi ayuub alansaari saxaabiga le waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi cinda nabiyi sala allah aleh wasalam nebiga agtiisa alxamdu lilaahi xamdan kasiira ayiba mubaarakan fiihi alxamdu mahad iyo ammaani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay subxaana wa tacaala dhammaanteed xamdan mahad baa ilaahay u sugnaatay kasiiran fara badan oo dayiban wanaagsan oo mubaarakan fiihi yacni markaa dhexdeeda la barakeeyey weliba ictidaalka markuu samica allahu liman xamida uu yidhi wuxuu yidhi alxamdu lilaahi xamdan kasiira طayiba mubaarakan fiih faqaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi man saaxibu lkelima waa kuma ninka weedhaa ku hadlay fa sakata waa aamusa ninka wuxuu u qaatay in dembi loo qabsanayo wa ra'aa wuxuu arkay annahu isagu hajama inuu ku weeraray min anabiyi sal alla aleh waslem nebiga uu ku weeraray calaa shayin shay oo karihahu nebigu uu necbaystay inuu ku weeraray macnaha hadal aan nebi maxamed raalli ka ahayn inuu ku hadlay buu ninkii u qaatay saxaabiga faqaala wuxuu yidhi man huwa waa kuma ninka kelmaddaa iyo weedhaa ku hadlay falam yaqul maanu odhan ilaa sawaaban hadal toosan khayr mooye wax kale kuma hadline ninka kelmaddaa ku hadlay waayo faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi ana aniga weeye arjuu biha alkhayra anigaa ku hadlo weliba kelmadda aan ku hadlay khayr baan ka rajaynayaa iyo sawaab iyo ajar in la iiga qoro fa qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ra'aytu waxaan arkay alaaa malakan saddex iyo oo yabtadiruuna u tartamaya ayuhum koodee baa yarfacuhaa kelmaddaa kor yeelaya ila allahi casa wajalla wa tacaala xaggiisa u koryeelaya xadiisku waa saxiixun bishawaahidihi dabaraani baa fi lmucjam alkabiir ku warinaya mujaladka afraad mishkaat lmasaabiix ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasir raximah llahu tacaala adab lmufradkana ila lcadad cadadka mooyaane macnaha saddex iyo toban malag baan arkay oo u tartamaya ayadu waa daciif waxaa saxiixan yani saxiix albukhaari ku sugan nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu yihi ra'aytu bidcatan waalaaiina malakan yabtadiruunaha ayuhum yaktubuha awalan waxaan arkay dhowr iyo sodon malag baan arkay oo u tartamaya koodeebaa yacni kelmaddaa qoraya ama xagga ilaahay u koryeelaya marka waa kelmad aad iyo aad u qiimo badan ruuxa muslimkaahi marka waa inuu adkaarta carabkiisa ilaahay markuu xusayo inuu kala doorto yani ducooyinku siday u kala qiimo badan yihiin ayaa la doonaya xadaanaa abu nucmaan abu nucmaan mararka qaarkood bukhaari wuxuu isticmaalayaa kunyada abu nucmaan buu isticmaalaya mararka qaarkoodna laqabkuu isticmaalayaa caarim buu isticmaalaya mararka qaarkoodna magacuu isticmaalayaa yani waxa weeye waa muxamed ibnu fadl asaduusi marka yani saddex nin ha kala moodinoo taraajumta iyo ragga raggaan aqoonta u lahayni waxaa laga yaabaa magacyo kala duwanay moodana qaala wuxuu yidhi xadaanaa shucba yani qaala xadaanaa saciid ibnu sayd saciid ibnu sayd ibnu dirham xamaad ibnu sayd walaalkii weeye waa nin saduuq qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabdilcasiis ibnu suhaybin qaala xadaanii anas anas ibnu maalik baa ii warramay qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla alay wasalam wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yadkhula alkhalaa'a musqusha inuu galo markuu doono nebigu qaala wuxuu odhanayay allaahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaa'is ilaah waxaan kaa magangelayaa min alkhubsi jinka kiisa yacni lab baan kaa magangelayaa waa jamcu khabiis oo la jamciyey waalkhabaa'isi jinka kiisa dhadig baan kaa magangelaya waa jamcu khabiisa qofka bini aadamka ee marka xaalad walba oo noloshiisa ka mida wuxuu u baahan yahay xirsi xidh buu u baahan yahay maadaama aadan weyse qabin xaalad kale iyo axwaal kale aad ku sugan tahay inaad xirsixiir samaysataa loo baahaya xadiidka riwaayadan markaa waa saxiix xadiisku yani markaa fii sunan fii qayrihimna waa ku sugan yahy صaxiix اadab اlmufrad qala xadaana malik bnu ismaaciil qala xadaana israa'iil bn abi yunis can yuusuf bn abi burda can abihi abi burda bn abi musa alashcari can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu lahi sal اla alيه waslm rasuulka ilahi wuxuu a idaa kharaja min alkhalaa'i musqusha markuu ka soo baxo qaala wuxuu odhanayay qufraanaka yacnii adlubu waxaan dalbayaa qufraanaka dembi dhaafkaagaan ilaahay ou ku weydiisanayaa muxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dembi dhaaf u weydiisanayaa xaaladaha iyo marxaladaa yaree koobanee ilaahay aanu xusin maadaama carabkiisu xuskiisu ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba uu ka qoyanaa dhaqanka nebi maxamedna lagu yaqaanay kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi xaalad kastoo noloshiisa ka mida inuu ilaahay xuso inta uu musqusha ku jiray digrigii iyo xuskii ilaahayna aanu xusin intaasuu ilahay dembidhaaf u ka weydiisanaya imise saacadood baa markaa inagu bannaan fadhina noloshaada intee saacadood baa ku soo maraysa oo aadan ilaahay subxaana wa tacaala aadan xusayn intee ku soo maraysa aad bay u tira badan axaadiista marka musqusha iyo wixii ku saabsan laba xadiis uunbaa ka ansaxay inta kale ee yani rasaa'ilkan yaryar iyo xawaashida fiqiga shaaficiyada iyo abushujaaca aynu ku ararki jirnay dhammaantood dacfi baa ku jira min naaxiya alcilm alxadiis marka la eego waxaa ka sugan riwaayada hore iyo riwaayadan qofraanaka min xadiisi caaisha ayaa ka sugan wallahu subxana wa tacaala aclam bisawaab waclaa wabillahi towfiiq